رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله xadathana rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam wahuwa saadiqu lmasduuq ina axadakum yujmacu khalquhu fii batni ummih arbaciina yawma nudfa uma yakunu calaqata mitla dalik uma yakunu mudgata mitla dalik uma yursalu ilayhi lmalak fayanfaku fiihi ruux wayu'maru biarbaci kalimaat bikasbi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyun aw saciid fawallahi aladi laa ilaaha gayruh ina axadakum layacmalu bicamali ahli iljanna xataa maa yakunu baynahu wa baynaha ilaa diraac fayasbiqu calayhi alkitaab fayacmalu bicamali ahli nnaari fayadkhuluha waina axadakum layacmalu bicamali ahli nnaar xataa maa yakunu baynahu wa baynaha ilaa diraac فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa rad cashirkan cashirkii saddexaadu kuna saabsanaa alarbacuun lilimaami nawowi raximahu llah wuxuu ka bilaabanayaa xadiidka saddexaad ilaa xadiidka afraadka shanaad saddexdaa xadiid baan insha allahu gelayna caw xadiidkan saddexaad ee cashirka ka bilaabanaya ninka wariyey cabdullaahi ibni cumar ibn khaaab cabdullaahi ibni cumar nin qaali ahoo qiimi badan waa saxaabi jaliila rasuulka calayhi salaatu wasalaam xabsuu qabo oo walaashia markaasuu xabse ku yidhi nicma rajulu akhuuki law kaana yaquumu min alleyl law yaquumu min alleyl dhalinyaruu ahaa way ka seexan jiray xabsaha rasuulka ku yidhi walaalkan ninka fiican lama arko laakiin habeenkii ma soo kacaw cabdullaahi intii ka dambaysay cibaadi iyo daaca nin kula a ah hore looma arag adduunyada dadka isku dhibaa ma ahay dadkii cilmiga iyo cimriga labadaba isku darsaday buu ahaa cimrigoodiina waa dheeraaday cilmigooduna waa batay marka waxaa aada uga faa'iidaysan jiray muslimiinta ayaa aada uga faa'iidaysan jiray cabdullaahi ibni cumar wuxuu ka mid yahay dadkaynu ku magacaabnay min almuksiriin dadka axaadiistay rasuulka ka wariyeen ay kumanyaal dhaaftay oo haddii la badiya ilaa toddoba gaaraya ay kamid tahay umuna caaisha radi allahu canha cabdullaahi ibni cumar uu kamid yahay cabdullaahi ibni camr ibni alcaas uu kamid yahay cabdullaahi ibni cabaas uu kamid yahay anas ibni malik uu kamid yahay abu hurayre uu kamid yahay abu saciidin alkhudriy jaabir ibni cabdillah axaadiistay rasuulka ka wariyeen baa kuman dhaaftay kolka waxaa loo yaqaan tilmaan gaar ahaayee baa la yihi dadkii badiyey riwaayada rasuulka wax laga wariyo maxaa jira ilaa hal xadiis wixii nabiga ka sheegay waa qoran intii laba warisay waa qoran intii saddex warisay waa qoran tahay intii afar warisay waa qoran tahay sida loo soo waday waxaa la gaarsiiyey inta axaadiisteedu kun ka badatay ayaa mugsiriin la yihaah cabdullaahi ibni cumar ibn khadaab baa kamid a ah. xadiidka ninka warinayo waa ninka xadiidka wuxuu ku saabsan yahay shantii jiir ee islaamku ka koobmay waatay inu yidhi islaam iyo muslimiin inaynu kala fahanaan nahay islaam maxaa la yidhaah shantaas tiir baa la yidhaah shahaadada iyo salaada iyo zakada iyo soomka iyo xaja shantaasna islaam la yidhaah muslimna yaa la yidhaah shantaan ninkii qaatay rumeeyeen raaca muslim baa la yidhaah islaamku waa muqadar mina samaayo ka yimid dhaliil barteed ma leh amaa muslimiinta islaamka markay qabsadaan ay ku socdaanna iyagaa adduunyadao dhan qabsanaya islaamka markay sii daayaana abaabaaya idan waxaa ama xumaan kara ama samaan kara waa muslimiinta ama alislaam fahuwa daa'iman wa abadan waa muqadas waa caziiz wax lamida male arrimahaasuu ku saabsan yahay qaala alimaamu nawawiyu raximahullah alxadiisu thalis xadiidkii saddexaad can abi cabdiraxmaan cabdiraxmaan abi xaggii baa laga wariyey abi cabdiraxmaan waxaa la dhihi jiray cabdillaahi bni cumar ibn khadaab baa la dhihi jiray radiyallah ilaah raalli ha ka noqdo tacaala la korahaaye canhumaa odaga khadaaba kuma jira ducada ducada labada aynu u gudbinay waa cabdullaahi iyo cumar labadatan ayaynu radia allahu canhuma tasniyo samaynoon isku darnay ilaah labadooda raalli ha ka noqdo labadoodaasaa mudan in rabbi raalli ka noqdo oo dad mu'miniin ahaa qaala wuxuu yihi cabdullaahi bni cumar samictu waxa aan maqlay buu yihi allah alle rasuulkii ayaan maqlay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi rasuulka dadkiisa aal waa gurigiisi iyo aqalkiisi iyo aalkiisii wasalam eebaha nabadgelyo ku badiyo yaquul isagoo rasuulku leeyahay ayaan cabdullah cabdiraxmaan haddaan cabdullaahi ibni cumar ayaan maqlay rasuulka wuxuu yihi buniya alislaam islaamka waa la dhisay calaa khamsi dacaa-im shan tir korkeed baa lagu dhisay marka shantii tir inta wax ka maqan yahay islaamku waa kala maqan yahay shanta tir markii la oogana islaamku waa oogan yahay buniya alislaamu islaamkii waa la dhisay calaa khamsi dacaa-im tiraryaal shana korkood ayaa lagu dhisay islaamnimadow tiirkii koowaad muxuu noqonaya shahaadati an laa ilaaha axad gar lagu caabudo inuusan jirin qirideed laga qira carabka laga rumeeyo qalbiga looga camal fala jawaarixda ila allahu macbuud xaqa maaha ilaah weyne waaxidka ma axad kaloo gar lagu caabudo inuusan jirin qirideed baa tiirka koobaada albaabka laga galo wey wa ana muxammadan nabi muxammadna rasuulullaahi alla miduu diray inuu yahay laga kira carabkee lagaga dhawaaqo qalbigana laga rumeeyo jawaarixdana looga shaqeeyo marka shaqadu maxay noqon carabka markaad uga dhawaaqdid kelimadana rumaysid shaqadaadu waxay noqon inaadan caabudi karin waxaan alla ahayn axanad nebi maxamed ahayna qudwo iyo ku dayasho ahaan aadan ku dayan karin axadkii lasoo diray nebi moxamed wey isagaad ku dayanaysaa wixii isaga uu kusoo gaarsiiyey baa diina wuxuusan kusoo gaarsiinin diin ma aha kolka waa tiirkii koobaad shahaadati an laa ilaaha axad gar lagu caabuda inuusan jirin jiritaankeedu ila allahu alla ma maahan waxaynu tilmaanay markaynu shahaadada sharcaynay takliya iyo taxliya labadaanaan kala sheegnay takhliya waa isufid iyo bannayn la isbaneeyo taxliyana waa qurux iyo xarago la qaato kolkaa xaragada aada qaadanaysid horta hore takliya samaynaysa dar cusub haddaad xiranayso fagaariya shir tegayso tala maxaad ka bilowdaa intaad masqusha tagto saabuun qaataad qabaysata markaad qabaysata kadib baad qaadataa bidladi iyo naygsiinka iyo koofi barawaaniga iskaasooyinka laakiin adigoo suuqa ka yimid maantoo dhan shaqo ku jiray nuurad iyo dhoobo miirana war waxaad ma qaadanaysa ma qaadanaysa idan tawxiidka iyo taacada iyo markaad qaadanayso horta khuraafada iyo beenta iyo shirkiga iyo dalaalkaad meel dhigaysa adigoo nadiifa yaad qaadanaysaa markaasay diintan ku anfacaysaa marka daa'iman wa abadan ama qur-aanka ama xadiidka meesha aad ku araagtid nafyigaa la hormariya laa ilaha ila allah horta laa ilaha horeysa xalaal noqo waxalla wixii la caabudo alla ka soke kaa'inan maakaan malag ha noqdo rasuul ha noqdo basar ha noqdo koonkan kale dhagax iyo geed iyo looha noqdo horta waxaas banaanka ka mar haddaad waxaas banaanka ka martid waxaad caabudda alla keliyaed ha noqdo saasaa nafliga loo hormariyey awalan taxliya takhliya in la sameeyo la yeelo dabadeedna taxliya shahaadati an laa ilaaha axad gar lagu caabudo inuusan jirin garitaankeed ila allahu macbuud xaqeed keliya maahan waana muxamadan nabi muxamedna laga reebi maa rasuulullah kii ilaah soo diray inuu yahay marka waddadiisa xaq shirkii koobaad baad asalka ahaa albaabkii laga waa ka marka ka gudub fikiirka koobaad waa iqaami salaa salaada aada toosisa wey kalimatu iqaama waataynu nidhi salaad waa ka duwan tahay iqaamo markii la leeyahay laleeyahay ay salaada u baahan tahay dhammaan ahaan loo dhamaystiro wey arkaanteedii iyo waajibaadkeedii iyo shuruudeedii iyo sunanteedii iyo hay-adeedii baa loo dhamaystiraya mubdiraadka salaada buriya iyo makruuhaadka ajirkeeda dhaawaca baa laga ilaalinaya likhusuucin waadadin adoo alla ufoganaya qalbigaaga iyo jawaarixdaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid salaad ku jira iska takara dhabanayo kuleetiyaha salaaxanayo marna saacadda eegaayo arkay law khashaca qalbu haadaa la khashaca jawaarixuhu buy qalbigiisii baan dhaqnay oo dunida ku baahsan laakiin qalbiga markuu degan yahay xibnaha ma dhaqaaqi karaan isagaa waa yeel meesha hadday ayso inaad daydo kolka hore qalbigaaga kusoo dhacday kolkaa qalbigaaga waxaa la rabaa markaad allahu akbar ba tidhi inuusan qalbigaaga gelin waxaan salaad ba ahayn maslaxadii salaada mashquul ku noqo wixii kale iskala dagaalan marka salaadii la toosiyo bikhusuuciha wa arkaaniha wa hay-aatiha la toosiye salaad tiirkii saddexaad wuxuu noqonayaa wa itaa-i zakaa sakadii la guto iyadana biniyati waikhlaasina lagu guto dadkii rabbi ha la siiyo yirina la siiyo sidii ha loo siiyo la yirina la siiyo xaaja jabka laga dhaafo oo qofaad qaraabatihiin oo kuusoo qaraabo doontay iyo oon awsaaftii kamid ahay hadduu kamid yahay macali iyo qof dayn kugu leh iyo shaqaale ku shaqayn jiray ha ku daafixin zakada horada zakada le shaqaalahaagi maaha inay qaraabadaadi yihiinna shardi maaha inama sadaqaatu lilfuqaraa walmasaakiin waalcaamiliina calayha waalmualafati qulubuhum wafi riqaab waalgaarimiin wafi sabiil illah wabni sabiil fariidata min allah adiga ma qadarin ilah ha qadaray iyagaa iskale haddaadan xaqooda banaanka dhigin xoolahaagii waa xaaraamoodeen inaad ku tasaruftaa kuma banaana sababta waxaa waaye shirko xoolihii kula leh xaqoodiina ma aadan siinin raallina kama haysatid qadarkoodina lama yaqaan waa wax musaaca oo beeshadaadoo dhan arigaagoo dhan lo-daadoo dhan geelaagoo dhan ay ku wada dhex jirtaa ilaa aada qadarkii banaanka geyso baaqiga uma dhawaan kartid xaqna uma lihid zaalimata iyaga naftooda markaad waxsiinaysidna nin jeclaysi inaad iyadoo intaan oo fuqaraa joogto hal baa geelii ka gooday ama jawaan masegaha ah ka go-ay masegadii ama loodii dibiyaa ka go-ay arigii neefaa ka go-ay lacagtii intaana ka gooday zakaatul waaxid qod ma siin kartid ayada akri inama sadaqaatu lilfaqiiri lama dhihin lilfuqaraa jamac wey saddex wax ka yar ma siin kartid walmasaakiin mid ma siin kartid ha ku badataa ha ku yaraata taanataana ha u gaarto jamacaad ilaalini lilfuqaraa jamac wey walmasaakiin jamac wey wabni sabiili umad idil marka dadkan la sheegayaa zakadii leh kolka alaqraadu shaksiya danahaaga gaar ahaaneed ka dhaaf waa tii kamida tiirasha islaamka si wacan u gud cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhuma wuxuu yihi zakada iyo xajka qofka ku tacadiya qiyaamo ilaahay hortii inuu warsanayo ilaahu mardidii eli waa huba wuxuu ka qaatay aayadii waanfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum lmawt fayaqula rabbi lawlaa akhartanii ila ajalin qariib geeridii yaa timid kolkaasuu gacmihii calaacala hoorti uu yihi ilaahu wax yardibidi haddii dib lagu dhigo maxaad qaban lahayd faasadaq xoolahan zakada ka bixin lahaa waa kun min asaalixiin maalkan ka xajin lah haddaa lagula taliyey kolkaas zakadu waa inay noqoto iyadana tiirkii saddexaad wey tiirkii afraad waa xajilbayt baytka waa inuu u kaco yaa u kacaya liman istataaca ilayhi sabiila qofka jidka ka bixi kara jiscin sahay haysta meesha gaysee ka keenta iyo awlaada nafaqada kulana wuxuu ku dhaafa waa inuu heli karo nabadgeliyena naftiisa iyo maalkiisa jidka waa inuu heli karaayo xoog lagu xajiya waa inuu leeyahy iyo caafimaad qofka dumar hadday tahay maxram waa inay wadato kolka hala aada lama dhihin ee qofkii awoodow aadaa lay walilaahi cala annaasi xiju lbayt man istataaca ilayhi sabiila azaadu waraaci hadday awoodda adag ku gaarsiisay meeshii aad kabar haddaadan uhaynin ilaahba kuma kalifin adna ummadha kalif xajaa rabaayo beesaa lasiiyo iska jiro maba lagu kalifin adiga maxaad ummadda ukalifin diintana takliif ma ogola qul ma asalukum calayhi min ajrin wama ana min almutakalifiin kii ugu dambeeyey wa sawmi ramadaan bishii ramadaan oo la soomow iyadana waxaa laga soomayaa shahwata iyo lbadni walfarji cawradiiy caloosha wixii la geliyo ee asal xalaasha ah baa laga soomayaa wixii muxaramaad ah aad buu usii xaaraam noqonaya kolkaa bisha ramadaan ee shaydaan ku xiran yahay iyo naartuba jannadana furan tahay cibaadeedu ay tahay mudaacaf waa lixdahaysaa ramadaan lama asiyeela kadalika sidoo kale haddaad bisha ramadaan aadan masaajidka ka bixin ciidda markii la gaaro duurka gasid alla ma caabudin ramadaan aad caabuday haddii adiga lagu abuurayba cibaada lagu abuuray ramadaan iyo kayru ramadaan waa inaad cibaadaysi joogtaa u wadid ilaah wuxuu ku yihi wacbud rabbaka tan iyo goor maad wadaysaa xataa yaatiyaka alyaqiin walyaqiin huwa almawt ilaad ka dhimato laakin bil kasta wixii lagu diray xajka bishiisii xajkii gudo ramadaanka bishiisii soonkii gudo bil ka bil markay isgaaraan zakadii bixi ayaanba wixii lagu diray qabo wa sawmi ramadaan ramadaanka soomadiisii fasiirkii sanaada shawa xadiidka waxaa wariyey albukhaari wa muslim imaam muslim ba imaam nawowi ballan buu naga qaaday afartanka xadiis ee kitaabkan ku urursan inay ahaadaan saxiix intooda badanna laga qaaday labada saxiixayn muslim iyo bukhaari kolkaa weli buu ku socdaa waadkaa weli waa oofiyey alxadiid araabicu xadiida afraad waxaa wariyey cabdullaahi binu mascuud cabdullaahi ibnu mascuud qurashi maaha waa gudani islaamka intuusan soo bixin nabigana aan la dirin waxyigana uusan soo degin dadkii uriyey ee sugaayuu ku jiri dadna markuu islaamka yimid kadib ay baraarugeen dadna islaamkoon imaanin ay baraarugeen ay geedka fooda ku hayeen taariikha adduunka waxbay la socdeen cabdullaahi wuxuu kamid yahay dadkii islaamka hore u uriyey hudali weeye qabiilkiisa quraysh kama dhalanin meeshuu joogi jiray markuu la kawsadayna asxaabu rasuulillahi waxay dhihi jireen cabdullaahi ibni mascuud waxaan moodi jirnay in nabiguu qaraabo la yahay hawiya maalin buu la joogi jiray guriguu gari jiray hawshiisa gaaraan waxay ahayd rasuulka kabihiisa iyo rumaygiisa labadaanu ogaan jiray rasuulka markuu dhintay oo la isqabta mas'alo waxaa la dhihi jiray ayna saaxibu lmiswaak wanaclayn warka waa dhammaanaye ninkii rabo rasuulka cadaygiisa ama rumaygiisa iyo kabaha ku qaybsanay aawe waa la dhihi jiray kolkaa khudamaduu ku tirsanaa hawiya maalin buu la joogi jiray carabka rasuulka wuxuu ka xifdiyey toddobaatan suuradood oo qur-aanka ka mid a maalinkii dambe rasuulkaa dalbay oo yihi iqra' calaya alqur'aan kolkaasuu xishoodoos yidhi aqra-u calayka wacalayka unzil adigii lagugu dejiyey maan korkaaga ku akrin karaa nacam inii uxibu an asmaca min hayri in bal aan qur-aanka dadka ka maqlo amba waa raba faqara'a cala rasuul sal allahu alayhi wasalama ibtidaan min awali suurati nisa ila qawlihi tacaala fakayfa idaa ji'naa min kuli ummatin bishahiidin meeshaas hadii lamara waa kuulaaday nabiga in isagii ummadda laisku horkeena khaladka aan samaynaynana ilaahay hortii lagu sharxaa ayay aayadda sheegaysa wajinaa bika shahiidan calaa haula wajinaa bika calaa haula shahiidan yawmaidin yawadu ladina kafaruu wacafaw rasuul law tusawa bihim ilardu walaa yaktumuuna laha xadiid mulow iliqaa la gaaray meeshaas markii la maraa waa ooyey nabiga cabdullaahigiina qiradii jooji xasbag buu ku yihi markaan dawray wejigiisa fa idan caynaahu tadrifaani labadii siindood suubanaha oo ilin goboole ninkaan ninkaas min sahlan ma cabdullaahi bnu mascuuda xadiidka wariyey radia allahu ilah raalli ha noqdo canhu cabdullaahi xaggiisa qaala cabdullaahi wuxuu yihi xadiidka muxuu kusaabsan yahay abuurida basharka la abuuro kusaabsan yahay sidaynu u abuuranay sidii baa la tilmaamaya qaala cabdullaahi wuxuu yihi xadathana asxaabta haddaa nahay waxaa noo waramay rasuulullah alla rasuulkiisii baa noo waramay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi dadkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiya wahuwa saadiqu lmasduuq cabdullaahi yaa intaa noogu daray subanaha laba dabeecad buu lahaa midii weligiisu waxaan runahayn ma sheegin beenna kama suuragelinba waanuu la yaabay rasuulka muslim been ma sheegaa markii la yihi laakin haddii la yihi qof muslima wax ma cadi karaa nafaa qaban karta gaajaa qaban karta waa cadi karaa buu yii ma zinaysan karaa shahwiya adduunyaa lugoyn kartaa haa been ma sheegaa maxaa ku wata been maxaa ku kalifaaya wuxuu daliishaday qawl lmawla tabaaraka watacaala inamaa yaftari lkadib aladina laa yuuminuuna biaayaati illah shaqo muslimba been maaha inamaa yaftari lkadib been waxaa abuurta aladiina laa yu'minuuna biaayaati illah adigoo ilaa rumeeye been maxaa kugu wata xallina ma aha danta hadday kugu adkaato tiraa maanta been waa ku raadi beenta xalli maaha run haddaad sheegtid runta xoogaa xanafay leedahay markaad sheegtidaa lagu ugoonsado laakin dhibaato damba male qaadqaad male dacaayad male wax ka daba imaan karaa male been laakiin marka hore haddii lagu dhow la cadeeyo imaanka alla kaa qaad been badana tanaa kuu dambaysa ilaahna falnajcal lacnata allahi cala alkaadibiin sidaas daraaddeed bu wuxuu yidhi wahuwa saadiq suubanaha runshaeg bu ah waxaan run ahayn weligiisba ma sheegi qiyaamo markii la tagana intii adduunka run ku sheegi jirtay inay runtooda anfacda fii aakhiri suurati lmaa aan kusoo marnay qaala allahu hada yawmu yanfacu saadiqiina sidquhum intii runta sheegi jirtay runtoodii baa anfacaysa maxay noqotay abaalgudkoodii lahum janaatun tajri min taxti alanaar suubanaha waa nala hadlay wuxuu yihi calaykum bisidqi run laazima fa inahu yahdii ila lbiri runta waxay ku hogaaminaysaa samafal waina albira yahdi ila aljana samafalkiina jannu kugu tuura ilaha in alabraara lafi naciimiyo waina arajula laa yazaalu yasduqu wayataxara sidqa xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa qolada nebiyaasha ku-xigtaa lagugu daray sidiiqiina magacooda la yihaah beentay ka fogaadaan suuratunisaan kusoo marnay waman yudic illaha fa ulaaika maca aladina ancama allahu calayhim min annabiyiina maxaa ku xiga wasidiiqiin waxay ka horeeyaan washuhada sidiiqiintaa ka horeysa waasaalixiin dadkii ilaahay addooma xaggooda gutay wa xasuna ulaaika rafiiqa ar kuwaas la jirig fiican laakin sida lagula jira runta lagu laazima wax sahlan ma aha dalika alfadlu min allah ilaahay hadduu ku naxariisto oo fadligiisa ku siiyo yaad adduunkana run ku sheegi aakharana dadkaas ku darmaysa wakafaa billahi caliima almasduuqu marka mid midan waa ka laazimaysa haddaa qofka runsheeg ba yahay warkiisa waa la qaadana hebelaa yihi laba ku murmi mayso cabdullaahi wahuwa saadiqu lmasduuqi axadka runta sheega waa nabiga warkiisana la rumeeyo warkiisa haddii la beeniyo waa la gaalooba mooradaa laga baxa kolka wahuwa saadiq axadka run sheega nabiga waaye almasduuqu oo la rumeeyo walaa siyama uma eka waa yeelbeen ama culama ha noqdo ama cuqaal ha noqdo qof lagu dayanaa beenu eka waa daranta rasuulka ina raa'ida laa yakdibu ahlahu buu yiri raa'id sahankaa la yihaa adigoo lagugu dayana dhibaatada dhacday waa aragtee adoo guriga jooga albaabkaaga haddii la kawiyo aad leedahay ilmihii ma joogan ma joogan tarbiya xumadaada arag akhlaaq xumadaada arag iimaan la-aantaada arag edab daradaada arag ilmaha isaad ubaabiisha waa joogta adiga ilmihi ad tiri ma joogan ama telefonka intaad gadaal ka joogsatay yaa tiri ya waay waa kiisasa aysuud ma joogan ah, ilma miya goorma idin sheegayin kolka adigaa ku tarbiyay caaniya biyaad uga dhigtay waxbaad la odaytay adiga haddana raad qofka ahal leh awlaad leh culumaa xer leh akhyaara weyne mas-uula lama gudboona haddana cadaab gaaruu rasuulka u sheegay saddexdan qiyaamo ilaah la hadlay oosan arkaynin carruu qaba daraaddeed maxaa saddexdii lagu daray malikun kazaab boqor dadkao dhan xukuma aan warkiisa war lagu daray een muxuu sheegay wa shaykun zani lixdan jir sacbaana bilcaantiisii ku dhib qabto guluu xaafadaha wareega asagii yaabaskaan lowsaal muxuu u wareega wa caa'ilu lmustakbir faqiir daliil ku seexdala qadiya quraac iyo cashala muxuu isla weynaana oo sanka kor ugu taaga saddexdan cadaab gaar hadda saddexda dambe ay galaan qofna uma banaano been qof ay u banaan tahay male kibir qofku u banaan yahay male dina labaatan jirka uma banaana laakin waaye wax arkay muxuu suuqa la wareega faqiirse muxuu la kibraa boqorse muxuu been u sheega kolka beenta waxaa lagu baaba-ay wey wahuwa saadiqulmasduuq lmasduuq muxuu yihi markaa rasuulka warkiisi waa kana qiimiga badnaa ina axadakum qofkiin haddii la abuura yujmacu waa la kulmiyaa khalquhu abuuridiisa fii badni umihi caloosha habartaa lagu kulmiyaa marka waa la kulmiyaa lagu leeyahay asaaska xageed ka yimid min alabi walumiyuu ka yimid wasadaqa allahu id yaquul inaa khalaqna linsaana min nudfatin amshaajin falyandur ilinsaanu mima khuliqa khuliqa min maain xaggee ka soo booday min bayni sulbi wataraay dhacaanka adooga ka booday dhabarkiisa iyo ka kalxamaha habarka ka booday labadaana isku dhaantaa laga abuurayo cabdullaahi ibn mascuud xadiidkan markuu weriyey oo layihi sida loo kulmiya noo sheeg yujmacu ma labadan dhacaane labada waalid isku daadiyeena waxa la kulmiyey wuxuu yidhi ma arajul markuu boodo ilma gareenka habarta uu ku daato idiixa iyo tinta badankeeda ku taalo dhan xaaja ah salkiisa waa imaanay haweenka waa iskartaa waa la isaaqsan yahay kula markay walacataasnimada tahay waa la isaaqsan yahay kolka jirkeeda o dhan a ah ilmihii laga soo aruurina ilma galeenkaa la isugu keena saddex afartan in axadakum qofkii yujmacu waa la kulmiyaa khalquhu abuurida la abuura fii batni ummihi calooshiis habartiis caloosheeda uurkeeda lagu kulmina ilahay waa noogu abaalsheegtay meeshaan aan ka dhalanayna lagu kulmiyey waa weel weelka waa duleela afkiisana hoos uu jeedaa mana soo daadan karti hadduu ilaah ogolaadana waa soo daadanaysa alam nakluqkum min maai mahiinin fajacalnaahu fii qaraarin makiinin ilaa qadarin macluum lix bilood ku dhalan lahay iyo toddoba iyo sideed intuu ilaah doono ilaa qadarin macluum faqadarnaa fa nicma alqaadiruun waxaasaa la jaangooyey qadarku dhacaanka ahaanayey qadarku dhiigga ahaanayey qadarku cadliba noqona ilmo inuu ahaana nawxuu noqona subxaana min ilaahin cadiimin caliim yujmacu waa la kulmiyaa xadkii khalquhu abuuridiisa fii badni ummihi isaga habartiis caloosheeda lagu aruurina arbaciina afartan yawman maalmaha nudfatan isagoo dhacaana dhacaankii labada waalida afartanu dhacaankaas dhacaannimo ku baaqi ahaana uma markii afartan laga gudbo yakunu wuxuu ahaana calaqatan xinjir dhacaankiiyuu ilaah bedelay biqudratihi wa cilmihi wa raxmatihi wa xikmatihi xinjir u bedelay wuxuuna xinjir ahaana mithla dalika afartankaas in lamida sideetan marayna uma ka gadaal oo yakunu ahaana mumratan cad hiliba xinjirtii waa isbedeshay hilibay noqotay inta in la mithla dalika afartan kale afar bilood wa boqol iyo labaatan beri wa intaas hadduu joogo uma ka gadaal ayursalu loo diraa ilayhi insaankii la abuurayay almalak malaa'igtu isku shaqo maaha almalaku lmuwakilu biraxm almalak almuwakalu biraxim malak kuba shaqale meesha oo ilma galeenka iyo ilmahaas meesha ku jira ku shaqale ayaa laleeyahay loo diraya boqol iyo labaatan uu jooga markaasaa la suureyna markii la suureeyo waa kan suma yursalu waa la dira ilayhi axadkii caloosha ku jiray almalaku waa loo dira malaga muxuu qabanaa fayanfuku malagii waa afuufa fiihi insaanka oo markaa aad hiliba arruuxa naftuu ku afuufa iyadoon habeen ku darmin bilxanta waa garanaysa markay boqol iyo labaatan habeen afar bilood joogto taabasha yar oo gabow oo tabar yar ay leedahay saas wixii ka dambeeya waa koraa waa weynaana kala gadoon ugala gala ba arki jirteen waa rabana aan dhihi jirnay kaliduu lukta ka taagay marxaguu ka baxa marxaguu ka baxa calooshii weli ku jira meeshaasuu ku nool yahay ilma rabashaa la yidhaha haweenkana waa sidii kale waa garanay ee caqliga iyo xishoodka isku celinayeen fa yanfuqu wuxuu ku afunfaa mal ilaaha u yeerinaa malagana waa qora afarta maxay yihiin kow bikatbi ridqihi axkan caloosha ku jira wixii dheefeed adduunyada ku leeyahay baad iyo diyaafka wuxuu gelina waa laxariiqa bikatbi ridqihi dheeftiisa inuu qoro malaga yaa la fara shayga labaadee la qoraa waa ajaalihi kunturaadu adduunka jooga intuu noolaanaana waa la gora waa camalihi xun iyo san wuxuu samaynaa af wuxuu uga hadla adin wuxuu ka samaynaa waa la gora wa shaqiyun aw saciid laba kees yahay ma shaqiyuu noqonaa shaqi waa baxw ku dhacday ahlu naara wey aka ayaan dara lama arki naartii markii la tilmaamayey laa yaslaaha ila alashqa aladi kadaba watwala shaqiya kaari ku dhacday ayaa galay aw saciidun ama mu'min taqiya oo adduunkana ku toosan aakhirana janno afartaasaa la kala qorayaa afartaa marka la qoro isbedeli maayaan isbedeli maayaan laakin isaga dhaqankiisa way isbedeli karaay kolka qisma rubaaciy qayb afara ayaa meeshaa ku jirta waxa weeye qofka inuu ilaahna markaa u qoray shaqinimo adduunka hadduu yimaadana caasinimo iyo kufri iyo dabla-aan uu kaco oo sidaasuu ku akhrito waa loo badan yahay basharka intiisa badan shaqinimo u qoran isma khilaafo ila hadduu kala qaadan ardaal buu noqonaya siduu ugu jiro ku cimri dhamaysanaya qeybta ugu badan waa qeybtaas dadka qeybta labaad sacaadiyo ahlujananimaa loo qoray markuu dhashana wadada xaquu ku dhacaya siduu isaga cibaadaysana waa ku dhimanaya iyadana tiro ahaan waa qeybta labaad qaybta saddexaad waxa wey in intii sacaado loo qoray laakiin uu ababkiiyo edabta ka xumaato oo iscabaar darbiyaha iyo meelahaas aalkolaysan noqdo kadib uu isgadiyo uu ku akrito wanaag iyadana qaybta saddexaad waxaa naadila waa la arkaa laakiin aad u yar in inta loo qoray uu marka hore saciid noqdo shaqaawa u qoran shaciibu ah waa fiicnaa khaatimadii aa laga hadlay beryuhuu dhiman doono ee iimaanka alla ka qaaday waa jirta badna kolka afarta qaybadu qof xumaan loo qoray iyadiina adduunka ku dhaqmay iyo qof wanaag loo qoray oo wanaaggii ku dhaqmay iyo qof wanaag loo qoray oo il duufay ka gadaal soo gadoomay wanaaggiisii ku akrisay qof xumaan loo qoray oo wanaagsanaan jiray gadaalna arrintii ka xumaatay qisma rubaaciyaa la yidhaahdaa kolkaasuu cabdullaahi waa dhaartay rasuulkii muxuu yihi fa wallah rabbiga gar lagu caabudaan ku dhaartay aladi allaha uusan laa ilaaha gar mid lagu caabuda hayruhu ahayn yaan ku dhaartay ee ina axadakum idinka qofkiin la yacmal wuxuu camal falaa bicamali ahli ljanna jannada dadkeeda camalkay sameeyaan camalu ahli janna waa taqaanaa alimaanu saxiixu walcamalu saalixu maxaa jira qur-aanka aayaadkiisa taad akridaba intay iimaan iyo camal saalixa iyo jannada gelideeda isku celeysaa in aladina aamanuu wacamiluu saalixaati tuuba lahum xusnu maab in aladina aamanuu wacamiluu saalixaati lahum janaatun tajri in aladina aamanuu wacamiluu saalixaat meeshaas ku aragtaba fi rawdaati ljanaat kolka camalkii ahlujannaha waa taqaanaa aliimaanu saxiixu iimaan iska sheegashaa lama rabo iimaan runa iyo camal suuban labadana camalu ahljana fawallahi ilaah baan ku dhaaran aladii ilaaha uusan laa ilaaha midkan lagu caabudo hayruhu ahayn ina axadakum idinka ruuxin la yacmalu waa camal fala bicamali ahli ljana jannada dadkeeda camalkeeda yuu camal falaya min aliimaani waalcamali asaalix xataa maa yakuun ilaa asan kama ahaanin baynahu asaga iyo wa baynahaa jannada ilaa diraac intaana jannadii usoo gaara marka janadii aakhiray jirtaa meelay ku taalla ma arkin anake diraacan lagu sheega waa cimrigiisii cimrigiisii xuslaa ka dhiman habeen iyo maalina u dhiman muddo yar kee u dhiman muddadaa yar oo hadduu siduu ahaa ku dhinta uu janno geli lahaa iyo usku fasiixa cumbilaaf qalab waa nafaxay uu galay markii kolkaa diraaca la sheega cumrigiisii waa kinaaya can cumrigii oo ilaa jannada meelay taalloo loo adoon u dhum loo gaaro nagu caalam maaha meel kala jirta xataa maa yakunu ilaa uusan ka ahaanin baynahu kan camal falaayay iyo wa baynaha jannadii dhexdooda ilaa diraacun dhudhun maahane wax kale asagay jannadii uma dhexeeyo fayasbiqu waxaa u dheeraana u dheerayna kusoo hormara caleyhi korkiisa alkitaab oo shaqinima u qornay camal fiican u haayay shaqinima u qornay kolkaas shaqinimadii u qornay ee markuu boqol iyo labaatan habeen ku jiray caloosha habartiis la qoray tiya waxaas uga soo orod badinaysa kolkaa intii xusilkii u dhinay jannada muxuu samayna fa yacmalu wuxuu camal falaa bicamali ahlinnaar naarta dadkeeda camalkeedii iyo intii xusulkay ku dhamaystira fa yadkulaha naartii ugala camalu ahlinaarna waa taqaana alkufr walmacaasiwa diido rabbi la diido rasul la diido xaqa la diido been iyo mardabo iyo saqajaan la sameeyo waay fa yacmalu wuxuu camal falaa bicamali ahlinaar naarta dadkeeda camalkoodii markuu samayna fayadkuluha naartiyu gala waa dhigtay wain axadakum idinka qofkii la yacmalu wuxuu sameeyaa waa qaybtii naadirka ahay tii hore naadir tan xoogaa tii waa dhaanta labadii qayboodoo kalena ma gaarto wain axadakum idinka qofkii la yacmalu wuxuu camal falaa bicamali ahli nnaar naarta dadkeeda camalkoodii uu samayna xataa maa yakuun ilaa uusan ka ahaanin baynahu asaga iyo wa baynaha naarta ilaa ziraacun dhudhun siduu gaal u ahaa siduu soo islaamayo waataynu mithaal sheegnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo nool oo jihaad ku jira yaa nin yimid carab oo baadiyaa ka yimid ninku waa gaal waa nin reer baadiye oo dagaal aqoon waa labisina tutuuqaba jeef iyo warn iyo gaashaan buu wata rasuulku isla soo taagay wuxuu yidhi yaa rasuul allah waxaan u imid inaan islaamka galo waxaan arkaya inaad dagaal ku tihiin ee ma dagaalkaan idinla galaa oo dadkaad la dagaalamaysiin baan idinla laya mase horta islaamkaan galaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ra-uufuraxiim buu ahaa wuxuu ogaaday hadduu ninkaan dagaal galo ama la dilo ama wax dilo keni male waa un gaal laakiin hadduu intuu islaamo dagaalamo haddii la dilo waa ahlu ahlujanno hadduu wax dilana waa raganimo sawaabaa loo qoray rasuulka wuxuu yihi aslim uma qaatil horta islaamka gal ka bacdi dagaalka nalaga ashahaadiyaa loo qabtay wax kale lagama gaarin cibaado kale warkeed ma jiro dagaalkii dhexda ka raacay toban iyo shan daqiiqa ka bacdina waa la dilay asxaabta rasuulkaay qayliyeen yaa rasuulallah kii cusbaaya hadeer ku yimid waa kan meeshaan umaydkiisiiyaan nabigana waa ku soo orday waa soo kor joogsaday subanaha wuxuu yihi xamila qaliilan wa ujiya kasiira ilaahay hawsha u qabtay yara shan iyo toban daqiiqo islaamka ku jiray kelimadu ku dhawaaqay shahaada waxaan ahayn oo uu sameeyey male ma tukanin seka ma bixinin ma soomin ma xajinin khilaafa ma qaadin muxuu ku darmay qoladii walaa taxsabana aladiina qutluu fii sabiili illahi amwaatun bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun nafta hadday ka baxaysayba jismigii shimeelihiyaa la iska dhigay naftiisii shimbiraha lagu daray jannadayba ku fafatay galabtiisa kolka shahiid buu noqday kolka tan oo kale wa waina axadakum qofkii la yacmalu waa camal fala bicamali ahli naar intaanu gaal soo ahaa fatxu maka markay dhacday abubakar aabihiis cusmaana la dhihi jiray abu quxaafa lagu naanaysi jiray sideetanay wax ula jireen subaxasu soo islaama waa sideetan jir korkiisa dhagar madoobaa laga wa nabiga intuu ka yaabay isagoo orgi yar mooda yuu yihi hayiruu haada shay wajtanibu sawa suqa maba la dhawri kara cadiinkiisa tintii iyo badankii wixii oo dhan ha la bedelu yihi laakin aan la madoobeyn kolkaa riinjia loo mariyey sideetan sana kusoo sugaa idan sacaada isaga qornay la layacmalu bicamali ahli nnaar xataa maa yakun ilaa uusan ka ahanin baynahu asaga iyo wa baynahaa naarti ilaa diraaxun dhudhul ma ahane wax kale fayasbiqu waxaa usoo hormara caleyhi korkiisa alkitaabu saciidnimadii u qornay fa yacmal dhudunkii u dhinaa maalmaha cimrigiisii ka dhina yu fa yacmalu wuxuu camal falaa bicamali ahli ljanna jannada dadkeeda camalkoodii aliimaanu saxiix walcamalu saalix wuu bilaabaa fayadkuluha yuu galayaa riwaa xadiiska waxaa wariyey albukhaariyu wa muslim waa iltizaamkii imaamu nawowi uu naga ballan qaaday isna sidii yuu ku yimid muslim iyo bukhaari ha wari alxadiid lkhamis xadiidkan shanaad cashirka u dambeeya waxaa wariyay umuna caaisha radi allahu canha caaisha waa taqaanaan asidiiqa bintu sidiiq ala yiri waa yeelkii ummadda nabiga calayhi salaatu wasalaam wa shaykhu lmuslimiin abubakar wa awalu man aamana birasuulilahi min arijaaliyaa dhalay hooyadeedna umu rumaana la yihaa rasuulka haddii lagu nikaaxiyey lix jiray ahay haddii loo aqalgeeyey sagaal jiray ahay gadaal wuxuu qabay sagaal sano toban iyo sideed hadday jirto waa dhintay cabaaray rasuulka ka gadaal noolay waxay kamid tahay min almuktiri dadkii axaadiista badiyey yay kamid ahay rasuulka haweenkiisa kale garooday ahaayeen gabaran iyadahay ma guursanin maraa la xantay waxyaa ku soo degay toban aayadood waxay tidhi isma lahay inaad beri tahoo dembigaan lagugu sheega aadan gelin ilaahay nabiga inuu ogeysiina waa ogaayo laakin qur-aan ilaa yawmi alqiyaama la akriyo in laigu soo dejina ma mooday ina aladina jaa-uu bilifki cusbatu minkum laa taxsabuuhu shara lakum bal huwa khayru lakum likuli imri'in minhum maktasaba min alidmi waladi tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim sidii loo waday waxaa la gaarsiiyey ulaaika mubariuuna mima yaquuluun wadaadkii saxaabiga ahaa ee lagu xantay caaisha iyo iyada labadiiba beri inay yihiin ilaaha ku dhawaaqay subxaanahu caza wajal kolkaa baraatuhaa nazalat min asama wa fii qur'aanin yutlaa ilaa yawmi alqiyaama wilaadkii saxaabiga ahaana kadaalaa loo dhabogalay waxaan lagu tumaa kamaba suuragelin ilaahay nimuu dhibaatadaa ka caafiyey oon bilcaanba wax ku darsanaynin inta wafaatiyaa la ogaaday awooddaasba ma lahay mashkiladaas ilaha ka caafiyey kolka caaisha wey ay kamid tahay waa qofkaa qiimiga badan alxadiidu alkhaamisu xadiiska shanaad can ummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadood aa laga wariyey marka inay haweenka rasuulka hooyooyin noo yihiin ilaahay qur-aankiisa kariimka ayay ku xusan yihiin fi suurati alaxzaab annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim waazwaajuhu ummahaatuhum laakiin hooyanimada waa xagga ixtiraamka intaad ictiqaad iyo taqdiir iyo dhaqaalaha habarta u qabto in leeg aad u qabi wacadami nikax meel la guursan karo maa kaana lakum an tutuu rasuula allah walaa an tankixuu azwaajahu min bacdihi abadaa kolka inaan la nikaaxsan karin lana xurmeeyo hooyo kula mid tahay wailaa xagga xijaabka kula mid maaha lood agtooda la tegi ma waa xijaab laanayo wixii maxram oo u tagaa dadkii la dhashay ama dadkooda ay dhaleen ayaa u tagaaya raggaasi ajnay bay ku yihiin dadka islaamka iyagaan la fursan karin hooyooyin ay ku yihiin kolka can ummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadoodu ummi cabdillaahi yaa suran caaisha ma waxay dhashaan jirta meeshaan nin la yidhaha cabdullaahi baa loogu konyoodo ummu cabdillaahi baa la yidhi waxay dhashay ummuna caaisha lama arke cabdullaahigan waa cabdullaahi bin zubayr rasuulkay warsato tiri yaa rasuulla carabta waxaas jeclay innaga xoogaa dabeecadaas ma naqaan carabta in qofka magaciisa loogu yeero waxay ka jecel yihiin in ilmihiisa loogu soo gabado haddaad tiri abaa cali abaa maxamed abaa cumar haddaad tira waa dhoolla cadaynay annaga ma naqaan kolkaa waa dhaqan jiri jira hore marka waxay jeclaatay in kunya loo sameeyo umu fulaan la yihi cabdullaahi binu zubayr oy walaasheen asma dhashay ayay tiri cabdullaahi hal iigu kuyoodo rasuulkana waa ogolaaday kolkaa cabdullaahi ibnu zubayr nimana marka uma cabdillaahi arkeen i anigana ka sakiira yidhaah aniga ka sakiirin waxbana kama sakiirin waxna ma dhalin waa cabdullaahi ibnu zubayr walaasheed asmaa dhashay toban sanay asma ka weynay caaisha ummi cabdillaahi marka cabdullaahi rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam alkhaalatu bimanzilati lum hooyadaa qof kala dhalatay isla hooyada laba daraje isku darsatay marka um, mu'miniinta ay hooyadu tahayna waa kamid walaasheedna waa dhashay marka wax laxliya ah kuma jiro dhibaatiya beenna maa ummi cabdillaahi cabdillaahi hooyadiis ahay magaceedii caaisha ahay radia allahu ilah raalli ha noqdo canhaa caaisha xaggeeda rabbi raalli ha ka noqdo qaalat umuna caaisha waxay tihi xadiidkaan waa xadiis muhima waxaan u haynaa waxa la wixii cuquud cuquudu waa waxa basharka ku heshiiya la gunto sida nikaax oo kale ama dalaaq oo kale ama beec oo kale ama ijaarka oo kale ama waqafka oo kale ama hibada oo kale waxaasaa cuquud la yihaa waxa la wixii cuquudee la gunto oon diinta waafaqsanayn eberin wixii markaa la sameeyo o dhan oon diinta waafaqsanayn xadiidkaanaan uhaynaa kolka waa xadiid muhima ah siduu u yar yahay aad buu u ballaaran yahay wuxuuna kamid yahay min jawaamiculkelim inaan suubanaha ku sheegnay ilaah jawaamiculkelim uu siiyey ereyo yar oo macno badan leh kolka xadiidkeeda wuxuu ku saabsan yahay wixii diinta islaamka aan waafaqsanayn oo dhan waxaas aan diinta waafaqsanayn iyo qofka wata labadaba saljuglaa loo sura meeshaad laadaysin laadaa laleeyahy socon maxayi kolka xadiidka waa muhim qaad umna caaisha waxay tihi qaala rasuulullah ale rasuulkiisii wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiyo aleyhi rasuulka korkiisa iyo waaalihi dadkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiya wuxuu yihi man axdatha qofka kusoo biiriyo fii amrinaa labaan ukala qaadayna adduunyada diin iyo dunyaan ukala qaadayna waxaana na baray macnahaas rasuulka fii amrina isagaa isu nisbeeya fii amrina buu yihi adduunyada nabiga waa ka weynay nebi moxamed oon jirin yee adduunyo jirtay idan wax waktiguu nebiga joogay aan jirin sayuuradahoo kale sawaariikhdoo kale maraakiibtoo kale kombyuutarka oo kale saacadahoo kale waxaas waa iska qaadayna dhib male fii amrillahi ma dhihin fii amrina uu yihi kolka adduunyada bidca male cuntada haddii si fiican loo kasado dar fiican haddii la gato dunyo fiican haddii la dhiso baabuura haddii la sameeyo sawaariikh haddii la gano adduunyada ibtidaac male fii amrina uu nabiga yidhi diinta wa diintanaan u ogolay in lagu daro wax nabi maxamed laga maqlay waxaan ahay iyada nafteeda markaan diinta sii dhex galno wixii diinta laga qaatay ee waafaqsan qawaacidk oo kale xisaabaadk oo kale oo ninkan markii la yidhaha xaggeed ka keentay uu diinta nab noogu siiyo loo geliyo waa ogolaanaya waxaan diintii asalna ugu jirin haddii loo abtiriyana gelaynin anigiyo in lamid ay qalqaalisay waaas maxaa lagu fala waa ka maarna waa dii nadiifa ah noo taalloo kamil rasuulka ka dhintay hadduu dhimanayayba isagoo nool yuu ilaah wuxuu yihi alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmati kolka imaamu malik raximahullah maa lam yakun yawma idin diina suubanaa hadduu noolay waxaan diinahay falaysa fii yawmina hada diin kolkaa masaajidan la waasiciyey iyo qur-aankan masaaxibta lagu qoray waxaasaa bidcaa lama dhihi maxaa jira uu nabiga nuurayba qur-aanka waa la qori jiray tabartiyaa korartay warqadaha la helay berigaasna muxuu ku qornaay maqaar iyo maro iyo caleen iyo geel dhintay lafihii uu ku qornaa warqadaa la helay berigaasba kuwaasaa lagu qori jiray masaajid markuu nabiga noolaaba waa jiray hadduu madiino tegay masaajid u sameeyey kolka masaajidaa badatay iyo qur-aankan la qoray iyo wixii wanaaga tacaaliim islaama oo qur-aanka saliya raad ku leh oo dhan bicima adduunyadoo dhanna kumaba jirta iya oo maray kuwa baallaha kugu xusaynayin haddaad tiraa waxaan nabiga ogeyn ma fiicna baabuurka maxaad raacay nabiga ma ogeyn marka waxa waaye adduunyada bidca ma ah waa la ogolyahay taasi meeshii la gaarsiina la gaarsiiy qofkii dukaan furaa iyo qofkii kabatolaa iyo qofkii bir dhalaalinaa iyo qofkii wax alcamaa mid walbaa loo baahanya bidca male waxa hadday sancada iyo farsamada kororsanimada iyo canow laakiin waxaan kordhaynin ee wax ku darmaynin waa diinta maxaa jira hadduu nabiga noolaayba kaamil ahay oy buuxday man axdada qofka ku daroo ku beeriya fii amrina diintanada wey xukun xukunka diintii wey fii amrina diintanada gudaheeda haada ishaarada maxay ku dhexaysaa alkitaabu wasuna qur-aanka iyo xadiidka labadaana taallay haadaa midkaana maa qofka ku dara an laysa minuu kamid ahayn fa huwa qofkaas wax ku daray iyo wuxuu ku daray raddun marduudun raddun waa masder laakin ulajeedo ismu mardudun waa isaga marduud calaa saaxibihi waa baatil aan la tixgelinayn oo isagii qofka wataba gaara loo suura waa qaacida cadiima man axdatha qofka ku biiriya fii amrina amarkanaga hadaa midkana maa shay an laysa ahayn minhu kamid ahayn diinka qofka ku dara fa huwa waxaasuu ku daray marduudun raddun ay marduudun riwaayadaas hore ee axdatha tiri rawaahu lbukhaariyu wa muslim labadii sheekha waris riwaayadan dambe imaamu muslima weriyo la gaara bukhaari lama tabo muxuu yihi imaamu muslim wa fii riwaaya riwaayo kale gudaheed waxaa ku sugnaatay limuslimin imaamu muslim keliya u gaara man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad riwaayadaan meel weyn nooga soo baxay sababta riwaayadii hore manax dad tiri waxaa nin uu ku dhihi karaa aniga waxaan ma soo biirinin oo ma soo darisiinin oo ma bilaabin iyadoo la wadwadaan arkay dhexdaan uga darmay dembigeedii ma qaadin ma lagu dhihi karo ilan riwaayada axdad tiri qofkii waxaan keeno kolka aniga ma keenin waa iga weynay hore tayaa la wadwatay waa isaga darmay waxaa naga caafisay man camila maxaad ugu shaqayni kolka ama kii soo dariyey noqo ama kuwa aan soo darinin noqo in la soo dariyana ma banaana in lagu shaqeeyana ma banaana see loogu shaqeyna waxaan ibtidaace beanta fahwa sadunaa la yidhi waaba la naqay sidee loogu shaqeyna kolka man camila waxay xujo u tahay qofkiina yidhaaha aniga ma soo darisiinin hortayaa la soo darisiiyey intaasoo fa ay joogtay kolkaa tiraa waxaan diinta ma qabto kuwaa la soo ordi jiray kutubo dhihi jiray marka waa madbaca ka tira adiga maraan moodi jirnay wixiiba madbaca ku qoran xaq inuu yahay ilan madbacadan waa alla kaatibe aflagaadaba waa lagu qori karaa waana lagu qoraa iyadoo wixii la tabtay garaac laakin hadda waa ogaanay markii laakiin anan ogeyn waa tuhmi jirnay wixii gacan lagu qoro laakiin wax madbaca ku yaal kulligiis xaqaan moodi jirnay idan man axdasa qofkii soo dariya iyo man camila kaan soo darinin laakiin ku shaqeeya kii ka qaada ee garab gala isku mid wa saas darteed buu riwaayadan lagoo keenay wa fii riwaayatin riwaayo kale gudaheed waxaa ku sugnaatay limuslimin imaamu muslim u sugnaatay man ruuxa camila shaqeeya camalan uu shaqeeyey laysa ma aha calayhi camalkan uu shaqeeyay korkiisa amruna diinta ma farin adiga kolka cabdiyaa tahay rabbiyaa lagu yahay rasuulna waa lagu soo diray waxaanad ku dhaqaaqaynay samaynayso wax lagu diray waa in istixsaan waxa la yihaha adigaa maskaxadiyo maankaaga ka helay waa kula fiicnaaday waa iska jilaysatay ama mid kula mid a yaa sameeyey adigiina kiyaad ka dhaxashay waxa waaye gebigaagaba inaad ku shaqaysaa maaha waxaan laguu dirin intii laguu diray waxaadna ka qaadanaysaa waxaa laguu diray diinta runtaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam adigaa maxamed rasuulullahi yiri haddaad risaalada dirsan tahay isagaad ka qaadaysa isaga rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sida hadda xadiidkan uu dhawaaqa ayuu ibtidaaca uga digay kolkuu nala dajaarmaayo uusiikum bitaqwa allah wasamci waataaca wain taamara calaykum cabdulxabashiy wainahu man yacish minkum bacdi fasayara ikhtilaafan kasiira facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i raashidiin tamasakuu biha wacaduu calayha binawaajib wa iyaakum wamuxdathaati lumuur waa idin dhaafi doona aniga alaabaan iman doona waxaas imaan doonaan idinka digayaa iyaakum uxadiru iyaakum idinkiyo waxaan u kala digayaa wamuxdathaati alumuur talayaal kuwooda dib laga keeni doono kolkaasuu rasuulka yihi fa ina kula muxdathatin taqsiimka bidcada lagu samayna ay laleeyahay bidcadii shan u qaybsata bidca waajiba bidca mustaxaba bidca manduuba bidca makruuha bidca waajiba idib daro qof kastaaba ha ku hadla waxaas maxaa yeelay waxay kasoo horjeedaa ina kula bidca qawlkii rasuulka markaa bidca xasana ma jirto bidca xasana ma jirto kullu bidcatin balaa bidcasay u dhan tahay waa baadinimo xaggee baadinimo lagu tagaa naar wakulu dalaalatin fi nnaar kolka shaygii labuu noqonaya dalaal iyo xaqun buu noqonaya hadduu wuxuu xaqnimo gafo dalaalnimo lama gafsiin karo ilaa qawlkiisa aw daliila famaada bacda alxaqi ila dalaal wax ka dambeeya waa un dalaal kolka waxaa lagu faray waa xaq ila aladina aamanuu wacamilu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri kolka xaq baa lagu faray man camila qofka shaqeeya ama waxbaad akriday ama waa boodbooday ama waxbaad samaysay amalan camal uusan laysa ahayn caleyhi camalka uu sameeyey amrunaa cabdullahi mascuud wuxuu yimi akhyaartaan oo kale meel ufadhiyo mardiay ururinayo cashara hamsa sita ma ahaada yaa haaulaai waxaad lix toddoba sideed leedihiin waa maxay wardiyaan akrinayna allahu akbar antum aclamu min muxamed waasxaabihi aw axdastumu ama muxamed iyo asxaabta adinkaa ka cilmi roon weligood wardi ma ururinin kolka ama adinkaa ka cilmi roon ama walaxaad soo darisiiseen ibtabicuu walaa tabtadicuu wadadii xalaasheeda laydiin dhaafay raaca laakiin ibtidaaca dhaaf dadkii hore aanba wax dhaafin kolka qur-aankana saasay ugu jirta itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min dunihi awliya itibaaca lagaa rabaa ibtidaac lagaama rabo fariiqii waa falan ilaahaa jideeyey rasuulkaa ummadii baray asxaabu rasuulilaahi martay waddadii ku dhac jidkii waa falan yahay laakiin inaad masaado masaar qaadato aad jid cusub noo bixisa yeeli lafaagana ha cadaabin ummadana beri iyo masiibaha u dhaafin man camila qofka camal fala camalan camal laysa uusan ahayn caleyhi camalkaa korkii amruna diin tustay male xadiis iyo qur-aan tusay male salafu saalixii lama aqoonin fa huwa qofkaas iyo camalkiisa raddun ay marduudun mid la naqay wa min allahi yaa laga naqay wa min arasuuli yaa laga naqay wa min almuslimiinaa laga naqay wa min adiin lislaami intaas markay kaasoo horjeeda xaggeed marinaysa waxaad wadato ilaah ma rabo oo rasuul ma rabo mu'miniin ma rabaan diinna ma rabto kolka adiga waxaaga labadiinaba gadaalaa loo tuuray wallahu aclam